bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin alfasl الthani aلصifaة اlmushbihatu sm اlfaacili fasalkan waxaan gaar ugu dhignay aلصifa almushbiha sifada shabahda ism alfaacili shabahdo walidaalika mushbiha waxaa loo yiri meelo badan bay ka shabahdaa sida noo imaa doonto wlihada shubiha biha ism alfaacili wa sumiyat hiya maa siiqa min alficli allaazimi lidalaalati calى nisbati الsifati ilى mawsuufiha calى sabiili الthubuuti wاdawaam hiya maa siiqa wax la dhalaaliyaa la yihahda min alficli laga dhalaaliyay allaazimi ficilkii laazimka oo mutacadi aanan ahayn lidalaalati inay tusiso calىa nisbati sifati sifada nisbadeedo oo loo nisbeeyo ama loo abtiriyo ilaa mawsuufihaa mawsuufkeeda loo nisbeeyo calaa sabiili thubuut sugnaasho iyo wadawaami daa'im ahaansho yani mathalan haddaad tirahdo fulaanu xasanu wajhuhu weligiisba wejigiis waa qurxanaana nin maanta qurxanaana birina qurx darnaana haddayna masaa'ib kale ku dhicin ma jirto marka sidaa daraaddeeda waxaa la yidhaahdaa ayada waxa weyaan ficil laazim ah. hadda xasuna a ah laga keenaa karuma sharufa ficilyaashaasa ah laga keenaa waa laazim ko mida kale eh, haddaad tiraahdid eh, caliyun xasanu wajhuhu caligi waa mawsuufkii xasanuna waa sifadii sifadan cali lou nisbeeyo oo hadda lagu yiri waa wji waa fiican yahay waxa weeyaan tathbutu lahu cala athubuuti w يعني weligeed bawsahada haddii la yihahdo fulaanu tawiiru lqaama la yiri yani dhirirkiisa waa nin uu dheer yahay yani qaamadiisa istaagiisa waa ninuu dheer yahay la yiri marka nin maanta gaabnaana birin dheeraana ma jirto waa calaa sabiili thubuut wadawaam waay wasumiyat wa sumiyat bilmushabahati mushabahana waa la dhihi karaa ismi lmafcuul almushbihana waa la dhihi karaa ismi lfaacili marka wa sumiyat biاlmushabahati bsmi اlfaacili waxaa loogu magacaabay lithalaatثati umuur aluulaa waxaa weyaan anaha tadulu calaa xadathin xadath way ku tusinay iyo wa man qaama bihi xadathkaas ninkuu ku qumay kasmi اlfaacili oo kale hadda haddaa tirahdo fulaanu xasanu wajhu xusniga waxaa weeyaan waa waa xadath waay waa waa shay soo dirisiyo ko mida labaad anaha tadulu calى xadaثi wmaqam athani anahu yajuuzu an tunsaba biha almacrifatu bacdaha hadduu macrifa gadaasheed oy timaado in lagu nasbiyaa banaan zaydun alxasanu wajhan waa la dhihi karaa wajhantaas mafcuulu bihi ma ahan lakin mansuubu calى tashbiih bاlmafcuuli bihi alaleeyahay calى التashbiih bاlmafcuuli bihi fahiya fi hadihi الnaaxiya mushbihatun mid shabahda waa isma alfaacili almutacadi limafcuuli waaxid waatii ibnu malig ou laha sifatun istuxsina jaru faacili macnan biha almushbihatu sma faacili athaanithatu athaalithatu mida saddexaad umuurta midkeeda saddexaad anaha tuthanaa wa tujmac wa tudakar wa tuanath waxaa banaan in in tathniya laba laga dhigo in la jamciyo mudakar iyo muanath fataqulu waxaad leedahay xasanun ay wajhuhu wa xasanatun wajhuhaa wa xasanaani wa xasanuuna wa xasanaatin wayadkhuluha alalifu walaamu bay geli kara naxwu qowlika zaydun alxasanu wajhuhu marka intaas hadaad fiirisid markii aad ka fiirisid tasarufaadkaas oo dhan waxay u eg tahay waxigii ismi اlfaacil calaaqala leh wa calaa ifaadatihaa faa'iideynteeda awgeed athubuuta ay faa'iideysa wixii oo thaabit ah oo aan suulaynin iyo wa istimraari اxadathi xadadkii oo baaqi ah lisaaxibihi ou baaqu yahay fi jamiici اlasmina huwa aladii jaraa calayhi kathiiru min alculamaai culamada badigood sidaasay qaateen inay sifa mushabaha thubuut ay faa'iideynayso iyo xadadka inuu saaxibkiis u laasimo hadda waataan hore soo sheegna thubuutka istimraaru lxadathi lisaaxibihi fi jamiici azmina dawaamka wixii hore waaye istimraarkana mustaqbalan waay haddayna aafo kale ku imaanin ninkan fulaanun daahiru lqalbi haddii la yiraahdo waxaa weyaan taa horena waa ugu sugnayd haddana waa u sugnaanay fi jamiici alasmina sidaasay u arkaan waqad naasaca fi dalika bacdu lmutaakhiriin yaa ku dooday ka radiyadiin fi sharxi اlkaafiya oo wuxuu leeyahay qadiyat اlxuduuث wاlistimraar inay sifa mushabaha ay faa'iideyso wax daliil ahoo loo haaya ma jirta buu leeyahy laakiin waxa weeyaan sidii isimkii faacil oo kale in markii oo lagu sifaynaya inuu thaabit u yahay laakiin bisarfi nadari can kownihi kaana mulaasiman lisaaxibihi qablu aw bacdu kuma jirta buu leeyahay laakiin ma jumhuurta badigood saasay qabaano horo wayataridu waa qiyaas noqdaa sawquhaa dhalaalinteeda min kuli ficlin laga dhalaaliyo thulaathiyin ee thulaathi a laazimin ah ka xasan ilwajhi oo kale xasanin hadii lila hadda isim waaye laakiin ficil oo xasuna oo ficil oo laazima oo thulaathi a laga keenay wa طaahiri اlqalbi wa jamiili الظaahiri wa naqiyi اlasli wa shaamikhi اlanfi anfi wa caaliyi اlqaama macaanidaas oo dhan waa wada muuqata daahir tahura laga keenay jamiil jamula laga keenay naqiyi qalbi e, waxaa laga keen e, naqiya e, asalkeedii allahu aclam waxaa laga yaabaa inay ahayd asalkeedii asalkeedii naquwa inay ahayd oo markaa liajli iclaal naqiya loo yiri ama waa ficil thulaathi oo naqiya xataa facila waa laga keeni karaa wa shaamikhi lanfi anfiisa miduu taagan yahay shamukha a laga keenay fulaanu shaamikhu lanfi markii lu yidhaahdo waa nin oo xoogaa isla weynin ou ku jiro wa caaliyi alqaamati joogiisa miduu dheeryahay waay ayib marka intaan oo dhan waa ficil thulaathi oo laazim ah a laga wada keenay marka awsaaftaasne waxa weye awsaaf thaabit ah nin oo sankiisa maanta u yahay birina ou gaabanay ama shalay ou gaabnay maanta uu yahay ma jirta hadiina ay masaa'ib kale ku dhicin wayataridu qiyaasuhaa waana qiyaaskeeda wuu qiyaasoobaa min gayri thulaathi bishardi lusuumihi calaa zinati ismi faacilihi haddii laga keenayo ficil oo gayru thulaathi ah waxaa la rabaa sifatu lmushabaha inay ku timaado wasnika isimka faacil ou leeyahy ficilkaas markii laga keeno mithaalkeedii ka muctadili اlqaamati wa munطaliqi اlisaani wa muطmaini اlqalbi oo kale waay hadda muctadil waxaa laga keenay ficilka ictadala ficilka ictadala waa akhar min thulaathi waa khumaasi isimkiisa faacil muxuu noqonaa muctadil sifatu mushabahana muctadil waay marka tashaabuha ka dhexeeya meeshaas wa munطaliqni inطalaqa laga keenay isim faacil aydan waa isla mid wa muطmainu اlqalbi iطmaana a laga keenay iftacala ifcala ya iطmaana iطmaana ayadana waa khumaasi kale waa iطmaana laga keeno ficil khumaasi ah muam muطaminun muطaminun haddii muطaminun la yidhaahdo طamana a laga keenay markaa rubaaci طamana laakin mutacadi waaye muطmainun in la yidhaahdo sidii iطmaana ay ugu timaado muطmainun in la yidhaahdo ay noqonaysaa muطmainun iطmaana saasay noqonaysaa oo iftacala waa asalkeedii marka almuhim hadday siiqat lmubaalaga laga keeno ficil aan thulaathi ahayn isimka faacil oo ficilkaas qiyaas ku ah waa noo imaan doonaa markuu thulaathi ka badan yahay wasankiis inuu ku yimaado la raba wa amaa siyaaqatuha min almutacadi haddii mutacadi laga dhalaalinay ka raxiimi alqalbi wa caliimin wa naxwihima maqsuurun waxaa lagu ekayna cala samaaci marka asalkeeda waxa waye ficil laazim laga dhiso qiyaas noqota hulaathigaba ha usii badnaatee laakiin ficil oo mutacadi ah haddii laga keeno carabta wixii isticmaasha keli un baan ka isticmaalaynaha qiyaas ugu keeni mayno marka raxiim iyo calima iyo caliim min raxima iyo wacalim ay ka yimaadeen calima iyo raxima raxima allahu cibaadahu mafcuulu qaado karaa mutacadi wa wa calima allahu quluuba ay tahay hayru thulaathi maqsuurun cala asamaaci samaac waxaa la yidhahdaa waxa adiga aadan iska keeni karin carabta wixay isticmaashan aad isticmaalay waxay carabta ka aamusta inaad ka aamusaysid ayb qaala bnu hishaamin wuxuu iri bacda an dakara awsaana smi lfaacili isim faacil awsaantiisa markuu u tiriyey jamiicu haadihi sifaat sifaatkan dhammaanteed sifaatun mushbiha weeyaan ilaa faacilan marka fiiri tashaabuha ka dhexeeya awsaanu isim faacil u sheegay markaasuu iri wax allaale wixin isim faacil usoo sheegoo dhan sifan mushabahna waa yihiin ilaa faacilan ka daaribin oo kale weeyaan haddii faacil uu ku yimaado fa inahu ismu faacilin waay ilaa idaa udiifa ilaa marfuucihi marfuuciisa haddii loo idaafeeyo wa dalika fii ma dala cala thubuut ka طaahiri اlqalbi wa shaaxid اdaari ay baciidiha fa sifaة mushbihaة ayضا wuxuu leeyahay halkan wasan oo ficil thulaathi oo faacil ku yimaado yaa isimka faacilka uu la gaar yahay buu yiri asigaas waxaa sii shardi ah suu isim faacil ula gaar noqdo anlaa yudaafa ilaa marfuucihi haddii marfuuci loo idaafeeyo walow faacil baa ku yimaade sifa mushabah u noqona hadane marka isim faacil wax u harayaba ka daahir اqalbi wa shaaxid daar hadda waa faacil daahir faacil ku yimid hadii la yihahdo fulaanu hadii la isim faacil keli a ah waay haddii daahiru qalbi layihahdo la idaafeeyane waxay noqonayaa eh, maxaan ku ihahda sifa mushabah cagsiga hadi waxaa udhexeeya fiiri hadii la yihahdo fulaanu daahiru wa daahirkaas macnaha waxaa laga yaaba weysuu qabaa in laga jeedo marka dawaam iyo thubuut ma laha liannahu qad yakuunu fi hadihi saaca mutawadian wa qad yakuunu bacda saacatayn calaa gayri tahaara marka isim faacil waa laakiin haddii la idaafiyo taahiru lqalbi la yidhaahdo markaa waxaa weeyaan sifa mushabaha isu badasho liannaha tufiidu thubuut dawaam wa shaaxid daari haddii la yidhaahdo oo lagala jeeda baciidiha fa sifatu mushabaha ninkan gurigiisa waa fogyahay de layihahdo weligiis wuu fogaana maanta inuu fogyahay birina soo dhawaana guriga ma ardow ku dhisan yahay markaasaa waxaan idhi walawlaa fi nadari aniga sida ila wanaagsan waxa weeyaan aliktifaau bihadayni adaabidayni labadaas wax kooba in lagu kaaftoomo can dikri awsaani lahaa sifa mushabaha in awsaantaanay leedahay in la yidhaahdo waxaa ka haboon dawaabidkii aan u soo sheegnay in lagu ekaado oo waa maxay inay macnaha faa'iideyso thubuut iyo iyo istimraar alxadath wax allaale wixii faa'iideeya intaas in lagu dhaafaa fiican walaakin yaglibu binaauhaa wاlawlى fi nadari aliktifaaء bihadayn daabinin adaabiطayn can dikri awsaani laha liana kathiira minha awsaanta ay qaar u sheegeen laa yakhluu min nadarin in fiira lagu celiya kama marno qaara waxay leeyihiin sifa mushabaha ay leedahay faacil oo kale oo mudaaf oo daahir lqalbi oo kale keyta yidhaahdeen laakiin haddii la fiiriyo waxa weeyaan wax laysku qabsan karo waa marka daabitka kaaga fiican walaakin maca dalika waxaa la yihi walaakin yaglibu binaauhaa in laga dhisaa badan min baabi facila laga dhisa bilkasri laazimi w min baabi facula laga dhisa bidami walaa yakuunu ilaa laaziman laazim mooye wax kalana ma noqdo facila oo laazima iyo faculama noqonin oo weligeedba laazim mooye wax kale aan noqonin wa binaauhaa sifa mushabaha la dhisa min gayrihima qaliilu weeyaan qaala bnu hishaam wuxuu iri yani fi awdaaxi masaalik oo ninkii alfiyat bn malik sharxay wa ibn hishaam alansaari uu ku can yahay wa takhtasu hadihi sifatu can ismi اlfaacili bkhamsati umuur wa takhtasu hadihi sifatu way gaar noqotaa can ismi اlfaacili bkhamsati umuur maxay tahay santoodii annahaa tusaaqu min allaazimi ko duuna اlmutacadi ficil mutacadi lagama dhiso ficil laazimay gaar ku tahay ka xasanin wa jamiilin wa huwa isimkii faacilna yusaaqu minhumaa ka qaa'imin oo laazima iyo wa daaribin oo mutacadiya qaaim isim faacil oo qaama laga keenay qaama laazim waa daaribna darabaa laga keenay mutacadi waay marka hadda waxaa weeyaan ibnu maalik farqigan ee ibnu hishaam farqigan uu sheegay ma aha farci oo qaطci ahoo aan yani hiya laazim la laga dhisaa tuuna dam hadda waan soo niri caliim iyo raxiima laga dhisaa laakiin hada samaaci waa lasi athaani anaha lizamani اlxaadiri daa'imi zaman oo xaadir ah iyay gaar ku tahay oona daa'im ah duuna almaadi almunqaطici wاlmustaqbal duuna almaadi almunqaطicna kuma xirno wاlmustaqbal mid oo hadda lasoo gaari doonane wax macnaha hadda aan joogin oo haddow imaana kuma tacaluqdo laakiin wax hadda joogo istimraar bixinay ku tacaluqdaa marka mustaqbal way faa'iideysaa bishardi wujuudihi fi lwaqti alxaali wa laakiin markuu ku leeyahy biduuni mustaqbal ou ku leeyahay waxa weeyaan shay hadda aan joogin oo hadhow la heli doono sifa mushabaha lagu magacaabay wa hwa isimkii faacilna yakuunu liaxadi asmanati اthalaatha ficil oo isim faacil fulaanu daaribun zaydan amsi waa la dhihi karaa au daaribu zaydin amsi au daaribu zaydan alaan au daaribu zaydan gadan intaba waa leeyahay laakiin ayada waxaa laleeyahay daahiru lqalbi haddii la yihahdo hadeertaan iyo wax ka dambeeyo laakiin daahiru lqalbi ahay haddana waa dhamaaday lama dhahay athaalisatu annaha takuunu waxay noqotaa mujaariyatan lilmudaarici mid mudaarica la socoto fi taxarukihi wa sukuunihi yacni waxay ka waafaqdaa sifa mushabaha ficilka mudaaric xarakadiisa oo meeshuu ka kordhigan yahayna waa ka kordhigan tahay meesha ka reeban tahay ka daahiri اlqarbi wa daamir اlbaطni wa mustaqiimi الra'yi wa muctadi اlqaama marka mujaariyana waa noqotaa hadda hadda daamir haddaa tiraahdi waxay la ficil tahay lamid tahay yadmuru fiiri yadmuru xarakadiisa awalka waa waa kordhigan tahay thaaniga waa reeban yahay thalithka waa xarakaysan yahay xarakada xaraka qaabilaysa sukuuna sukuun xarakada shardi ma aha inuu fatxa fatxa qaabisho kasra kasra qaabil xaraka in xaraka la qaabiliyo hadda fiiri mustaqiimu ra'yi hadaa la yihahda yastaqiimu iyo mustaqiim isku isku wasan waay muctadil iyo yactadilu isku wasan waay xaraka xarakay qaabilaysa kana sukuunna sukuun wa gayru mujaariyatin lahuna waa noqotaa marna mudaarica ma waafaqdo wa huwa alghaalibu midka badan waa fi lmabniyati mida laga dhiso min athulaathiy ka xasanin wa jamiilin wa dakhmin wa mal-aan ilaa gayri dalika hadda fiiri xasanin mudaarica oo laga keenay ficilka laga keenay ayada xasanka ficilka xasuna la keenay mudaariciisa yaxsunu waaye yaxsunu mudaariceeda iyo xasan isku wasan ma ah لأnه mdaarcga ثاanigiisa waa saakin xasanna waxa weya saakin maba ku jirabo marka hadayba thulaaثi laga keeno badanaa ficilkeeda oo ficilkeeda mudaaric ma waafaqdo walaa yakuunu smu اlfaacili ma noqdo ilaa mujaariya lahu mid asiga waafaqsan unbuu noqda isim faacil yuwaafiqu mudaaricahu aladii ukhida minhu waa ukhida huwa wاlmudaaricu min almasdari ayb hadda haddaa tiraa daarib waa isim faacil mudaariciisa waxa weyaan yadribu markay daarib iyo yadribu waa iswaafaqsan yihiin xarakadeeda o dhan waa iska waafaqsan yihiin ayb alraabicu ana mansuubaha laa yataqadamu calayha macnaa idi waa camal fashaa wa camalu sma faacil اlmucada laha cala alxadi aladi qad xuda waa ti ibnu maalig u lahay cid way camal fashaa laakiin camal falkeeda fiiri waxay kaga duwan tahay ana mansuubahaa midka iyada ay nasbisato laa yataqadamu calayha bikhilaafi mansuubihi isimka faacil wuxuu kor dhigto waa ka duwan tahay wa min thama saxa nasbu baa ansaxay fii naxwi qowlika zaydan ana daaribuhu waa ansaxaysaa oo tiraa zaydan mafcuulu mafcuulun لوصف maxduufi dala calayh maa bacdahu ama aad tiraah zaydan ana daaribun inaad tiraahdo mutaqadim ou noqdo wاmtanaca waa reebtoomay fii naxwi zaydun abuuhu xasanu wajhu waa reeban tahay oo la yidhaahdo zayduntaas waxaa lagu goday xasanuntaasaa lagu goday lama dhihi karayo lagama hormari karayo marfuuceeda ama zaydan aan dhahno zaydan abuuhu حسن wajhuhu ma la ogolo oo zaydanti la kordhigo oo layihah mansuub cala tashbiih bilmafcuulu bihi waxay ahayd in la yihah zaydan abuuhu xasanun keli in la yihahda ay ahayd oo wajhuba aan meesha la keenin marka kalaamkan waa manquul min eh, ibni ibni hishaam marka waan u laaban doonaa inay wajhu ku jirto laakiin qiyaas aan waxay in la zaydan abuhu xasanun in la yiraahdo xasanuntaas ay zayd mafcuul u noqoto ma banaana in la yidhaahdo alkhaamisu annahu yalzamu waxaa ka laazimaya kownu macmuulihaa midkay ku camal fashay sababan inuu noqdo sababan maxaa lagala jeedaa ay mutasilan mid la xariiro bidamiiri mawsuufiha midka ayada ay sifa u tahay damiir u laabana in laga helo imaa lafdan inuu joogo naxwu zaydun xasanun wajhuhu hadda zayduntaas waa mubtada xasanuntaas wa khabar min xayثu اlicraab laakiin wasfi ahaan waay waana sifo ayib wasfigaas waxau gotay wajhuhu ah, waxaa u ah, faacil wejiga waxaa ku jira damiir oo kan dambe ah oo u laabanayo mawsuufkii zaydki ahay fiiri marka zaydun xasanu wajhun haddii la dhihi lahay ma ansixi lahayn liannahu labadan jumlo wax isku xiraya ma laha ayib wa imaa macnan mawsuufkii inuu bidamiiri mawsuuf ya imaa lafdan inuu ka joogo wa imaa macnan naxu zaydun xasanulwajhi aa tiri hadda damiir ma jooga meeshi zaydun waa mubtada xasana waa khabarkeeda waana sifo lannahu khabar sidiisaba waa bimacnaa sifa lilmubtada alwajhi mudaafu ileyhay noqotay marka ayna damiir fi lwajhi aladii yacuudu ilaa zayd aaway markaasali waa qadaran yahay lafdi kuma sheegno laakiin waa qadaran yahay oo macnaheedu zaydun xasanun alwajhi ay minhu yacni wejigu ka wanaagsan yahay saas weeyaan ayib icraabu lismi aladii yaqacu bacdaha hada waxaa takmilo leh waa intaan oo dhan waxaanu nihi hada min ikhtisaasi cilmi naxwi in icraabta isimkeeda la sheego meeshan shaqo kuma lah laakiin waxaa loo sheegayaa min baabi e, atakmila wa khulaasatuhu waxa weeyaan marka laysku soo e, aruuriyo annahu mataa rafacta biha haddaad ku godid macmuulaha sifa mushabaha hadaad aad macmuulkeeda ku godid falaa damiira fi sifati markaa damiir kuma dhex jiro haddaad tiraahd zaydun xasanu wajhuhu hadaad tiraahd oo xasaninti wajhu aad tiraahda faacilay u tahay marka ama xasanun wajhun haddaad tirahdid Eh, damiirku ma dhex jira markaas xasanuntii waaba godatay damiirkii ay eh, loo qadari lahay wa mataa nasabta bihaa markaad ku kordhigtidne waxaana lagu kordhigaa tashbiihan bilmafcuuli bihi in kaana macrifatan waxaa tiri zaydun xasanun alwajha alwajhadaas haddii la yidhaahdo mansuubun cala atashbiihi bilmafcuuli bihi mansuubun biha lama dhahi kar liannahu ayada laazimay ka timid aw calى tamyiizi haddii lagu kordhigo in kaana nakiratan oo waxaa tiri zaydun xasanu wajhan aa tiri wajhanti marka la dhihi maayo mafcuul bih mansuubu calى tamyiizi yaa laleeyahy aw jararta bihaa haddaad ku hoos dhigtid wax fa fiiha ay fi axwaali thalatha ida jaa maa bacdaha mansub mansuuban aw jaaa eh, nakira aw jaaa majruuran fa fiiha ay fi sifati damiiru lmawsuufi yaa ku qadaran saas waay oo marka haddaad tiraahdid zaydun xasanu alwajha aw xasanu wajhan aw xasanu lwajhi waad ku hoos dhigtay marka xasanun huwa a ku qadaran liannahu kan hadduu tamyiiz noqday ama mafcuulu bihi oo kale ou noqday ama mudaafu le fii mowqici mafcuulu bihi jooga u noqday waxay noqonaysaa ficil aan faacil lahayn oo kale noqonaysaa marka sidaa awgeed yaa waxaa leyihi waxaa loo qadarayaa faacil oo xasanun huwa ayaa meesha ugu qadaran wal aslu fi macmuulihaa waxaa laleeyahay macmuulkeeda waxaa asal u ah an yakuuna majruuran biha sida fasiix haddii la qaado tago in la yiraahdo zaydun xasanu lwajhi in la yirahdo ka fiican in xasanu alwajha aw wajhan oo wajhu in lagu godo liannaha maakhuudat min ficli laasimin marka ficil laasim hadduu yahay eh, inaysan mansuub gadaasheed imaanin waa wa kaana xaquhaa waxay ahayd an laa tacmala inaysan camal falin lidalaalatiha cala athubuuti thubuut oo bimacna lusuum ay ku tusinaysaa inay camal fasha ma akhar min faaciliha inay qaadata ma ahayn wa inamaa tansibuhu macmuulkeeda way nasbinaysaa tashabuhan bsmi اfaacil ilaa hayr isim faacil ayadoo isu ekeysiinayso yaa loogu nasbinaa mafcuulan lama dhahaye waxaa leeyahay mushabah bilmafcuuli bih mafcuul xaqiiqa ma aha intaasay kaga duwan tahay markii loo fiiriyo isimka faacil wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin